cala aldaalimiin waxaa la ogeysiye ama lagu dhawaaqoo loo sheegay in ilaahay lacnadiisu ay ku dhacayso dadka daalimiinta ee xadgudba wa habata fi saxiixi saxiixu lbukhaari waxaa ku yimid iyo muslimba ana rasuul اllahi sal lay wslam qaala inuu yidhi lacana allahu lwaasilata ilaahay ha lacnado midda timaha xidhiidhisa waasila waa midda ka shaqaynaysa ama qabanaysae timihii ee ruuxu lahaa timo kale ku dhajinaysa sida haweenka saaluunka u furanyoo kale ee dumarka timahooda timo kale ku dhajiya wlmustawsilata iyo mida dalbata in timaha loo hagaajiyo timaheedii timo kale lagu buuxsho lagu dhammaystiro lagu dheeray mustawsiladu waa haweenayda codsanaysa hawsha in loo sameeyo waasiladana waa midda iyadu hawsha samaynaysa ee qabanaysa idan waxaa ku jira xadiidka inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba kooxood uu lacnaday haweenayda timaha timaha ku dhajisa iyo midda codsata in loogu dhajiyo wanahu qaala waxaa kaloo saxiixa ku yimid uu nabigu yii lacana allahu akla riba ilaahay ha lacnado midka ribada cuna wa annahu lacana almusawiriina waxaa saxiinka ku yimid inuu nabigu lacnaday kuwa wax sawira xayawaanka nool sawira wanahu qaala inuu nabigu yidhi oo kala ku yimid saxiixaynka lacana allaahu man hayara manaara alardi ilaahay ha lacnado axadka doorsha astaamaha iyo sohdimaha dhulka man hayara manaara alardi manaarku waa calaamadaha astaamaha sohdimaha lagu kala garto dhulka xuduuda u dhaxaysa dhulka ayaa kan dadka dooriye ee soxriixa yaqaana ee dhulka aysan layn booba ilaahay ha lacnado ay xuduudaha manaarka waxaa laga wadaa seeraha iyo astaamaha iyo soodimaha dhulku uu leeyahay wa annahu qaala inuu kaloo yidhi nabigu yidhi baa ku yimid saxiixaynka lacana allahu saariqa ilaahay ha lacnado saariqa tuugga waxxada yasriqu xadaya albeydata oo kun xadaya waana kinaaya wax yar buu xadaya oo gacantiisa loo goynaya waa gunimo weeye ruux intuu wax yar qaado in gacantiisa shantan ee halaad ahayd kontonka halaadhay loo gooyey cafwan wa annahu qaala inuu yidhi oo ku yimid saxiixa lacana allahu man lacana waalidayh ilahay ha lacnado axadka lacnada labadee waalidee dhashay wa lacana allahu man dabaxa ligayr اllah ilaahay ha lacnado axadkii u gowraca alla axad aan ka ahayn wax u gowraca wa annahu qaala man axdaa fiiha ruuxii ku soo darisiya ku keena madiino gudaheeda xadaan bidco iyo arin diinta ka dhan oo cusub aw aawa ama soo dhoweeya muxdian mid bidco wata fa ruuxa dushiisa ee bidcada la yimid ama taageeray mubtadica lacnatullaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin wa annahu qaala inuu kaloo yidhi baa nabiga ku yimid saxiixaynka inuu yidhi allahuma alcan riclan wadakwaana wacusayata casaw llaha warasuulah intaa marka waxay ahayd dad loo lacnaday awsaaftoodii iyo tilmaan ku quntay sida tima xidhiidhinta riba cunidda sawirka xayawaanka nool la sawiro sohdimaha dhulkoo la dooriyoo la bedelo sida hadda kuwa dhulalka ka shaqeeya ama dhista ay marar badan ay sameeyaan dhulkii khaaska ay dadku lahaayeen bay mitiro iyo wax ka dhacayaan ama dhulkii dowladeen loo fasixin bay boobayaan oo guryihii ku ballaadhinayaan khayaanada ay samaynayaan waa malcuuniin wey ka waxada hayee saariqa tuuga waa malcuun waalidkiisi ninka usoo jiida cay iyo aflagaadiya lacnadaasna waa malcuun ilaahay kheyrkii ruuxu u gowraca waa malcuun bidca ruuxii soo dariye diinkeena ku soo dara ama bidcoola taageero oo u qeylbixiya asna malcuun weeye calaa lacnat illaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin haddaba markuu sheekh wuxuu gudbay in mararka qaarkood nabigu uu lacnadi jiray daa'ifo qoys ama jilib ama qabiil xumo isku taageeray xumaana la yimid dhibaatana u geystay muslimiinta iyo rasuulka allahuma alcan ilaahw lacnad ku rid riclan qoyska la yidhaahdo wadakwaana iyo reer dakwaan iyo wacusayata qoyskaasi waa dhowr jilib oo reer bani caamir ah oo soo maray biira macuuna iyo nimankii muslimiinta ku baabi'iyo iyo yowma arajiic waad soo marteen maxaa nabi allow loo lacnadaya ciladu maxay tahay reer ficli iyo reerda kuwaan iyo reer xusaya nabi allow aad u habaartad u jiri ilaahay ha lacnado waxaa weeye casaw allaha wa rasuulah ilaahay bay caasiyeen oy ku gacansaydheen bay beeniyeen xaqi wanaagsanaa loogu baaqay bay diideen waa adilada uu daliishaday ibn cabdilbar alxaafid uu daliishada uu leeyahay cabdullahi bnu yuusuf uu leeyahay nabigu wuxuu ku cileeyey cisyaan nin walboo saaxiibu kabiira ah oo dembi weyn la yimaada muslimiinta uu ku dhibayo ama ilaahay uu ku dulminaya xaqiisii wuxuu mudan yahay in la nacnado lacnad lagu tuuro ayuu mudan yahay maxaa yeelay nabigu wuxuu ku cileeyey casaw allah warasuula ma dhihin yacnii dhib goona ay la yimaadeen ma ah marba hadday dalamo yihiin oo cusaad yihiin asxaabu waxaa weeye way mudan yihin wahaadihi buu nawowi qolyahaani alaau qabaa'ila saddex qoys weeye oo min alcarabi ka mid ah waxaa kaloo ku yimid saxiixaynka wa annahu qaala inuu yidhi nabigu ama midkoodba ku yimid lacana allahu alyahuuda ilaahay yuhuud ha lacnado maxaa yeelay ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyadoodu qubuurtooda iyo xabaaladu waxay ka dhigteen masaajidda meelo lagu tukado salaad iyo qabrina waa la kala fogeeyaa waxaan salaatuljanaaza ka ahayn oo markaa kugu qabatay mooye wa annahu subanu inuu lacnaday baa ku yimid saxiixaynka lacana almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaai wاlmutashabbihaati min annisaai biاlrijaal inuu nabigu lacnaday baa ku jira mutashabbihiina min alrijaali ragga isku ekaysiiya binisaai dumarka isku ekaysiiya wاlmutashabbihaati dumarka isku ekaysiiya min annisaa oo dumarka birijaal ragga isku ekaysiiya ragga dumarka isku shabaha ama eh, dumarka eh, ragga isku shabaha ama ragga dumarka isku shabaha intuba inuu nabigu lacnaday baa ku timid wa jamiicu hadi alalfaad weedhahan aan soo sheega dhammaanteed fi saxiixi saxiixay ku jirtaa bukhaariya muslim bacduhaa barhkeed fii saxiixi albukhaari wa muslim barhkeed muslim iyo bukhaari baa isku waafaqay wa bacduhaa bacd alfaadna fii axadihimaa midkood bay ku jirtaa bukhaari bay ku jirtaa ama muslim wainamaa qasadtu waxaan u gol lahaa buu i oon fayl u geli oon u dareeriyey anoon asaaniiddii sheegin iyo asxaabadii warise aan sheegin oon xadiidka dhammaystirin al ikhtisaara gaabsasho inaan ku gaabsado bilishaarati ilayha alfaadda in uun farta lagu fiiqoo la isxusuusiyo wasaadkuru waanan sheegi doonaa haddii allaydhi mucdamaha badankeed axaadiitan aan sheegay badankeed fi abwaabiha min hada kitaab abbaabta kitaabka riyaadka ku saabsan baa mid walba gooni ugu keeni doonaa badankeed insha sha allahu tacaala saa darteed xadiidka ku saabsan dikru waasilati lacnu lwaasilati wlmustawsila wuxuu ku keeni doonaa baabka hadda baabka waxaynu maraynaa baabka buu ku keeni doonaa xadiidka uu ku bilaabe nabiga uu ku lacnadayo waasilada iyo mustawsilada xadiidka ku xigay ee ribada dadka cuna lagu lacnadayna baabka toddobaatan iyo sagaalaad buu ku keeni doonaa axaadiistan kalena qaybo ka mida ah way iman doonaan idan wuxuu inoo sheegay marka sheekhu in wasfi ahaan dad dembi gooni ah sameeyo ama ribo cuna ama been sheega ama dalamo oo fajara ama sohdimaya astaamaha dhulka bedela ama tuuga ah in la odhan karo tuugada allah lacnado ribada dadka cuna lacnad ku dhacdo saas la odhan karo ama qabiil gooni asagoon fardi ka ah la magacaabaynin korka laga qaban karo hadday ilaahay xadhiggiisa gooyaan oo xumaan isku raacaan sida reer ricli reeda kuwani cusaya xalaynu soo marnay baxdiga ku jira masalada oo lacnul mucayanku inuu bannaan yahay bidaliilihii iyo meesha uu ku iman lahaa shuruuddana xalaynu ka soo hadallay waxba ku noqon mayna hawsha ayada baabu taxriimi sabi lmuslimi bihayri xaqin wuxuu baab yahay in la cadeeyo xaaraan inay tahay muslimka in la caayo la aflagaadeeyo xaqdaro lagu caayo xaqdaro qaal allahu tabaaraka wa tacaala wاladiina kuwa yuduuna almuminiina dhibahaya dadka muslimiinta ee labkaa dhibaya iyo wlmuminaati dumarka muslimaadka dhibaya bihayri maktasab waxaysan galabsanin ku dhibaya o ku dulminaya faqad ixtamalu kuwaasi waay tunka u riteen buhtaanan been abuurashoiyo wa iman dembi mubiinan cadow bannaanka yaal ayaddan waxaynu ku soo marray baabkii afartan iyo baynu ku soo marray wayna soo noqnoqon doontaa wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay wasalam sibaabu lmuslimi ruuxa muslimkoo la caayo la aflagaadeeyo fusuuqun waa diinxumo wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun waa gaalnimo muttafaqun calayh sabigu iyo shatmigu cinda alcarab waluga waxaa weeye inaad ruuxa ku sheegto wax cirdigiisa dhibaya dhaawacaya waa inaad ku hadasho altakalumu fii cirdi الshasi bima yaciibuhu altakalumu fii cirdi الشhakhصi bima yaciibuhu inaad ruuxa muslimkaa cirdigiisa sharaftiisa sumcadiisa wax dhaawacaya ama dafeeto u geysanaya aad ku hadashaa la yidhaahdaa sabbiga iyo shatmiga aflagaado jaaifo wax ka sheegid inagu waa naqaanaa nabigu markuu wuxuu uhi sibaabu lmuslimi qofka muslimkoo la caayo oo la aflagaadeeyo fusuuqun ay khuruujun can taacat illah ilaahay taacadiisoo laga baxay wey wa qitaaluhu in loo gacanqadoo lala dagaalamona kufrun gaalnimo wey muttafaqun calayh kufrigaasi waa kufriga asqarka ahaa kufriga yaraa wey kufrun duuna kufr bidaliili qowlihi tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurat اlxujuraat wuxuu ku sheegay mu'miniintu hadday dagaalamaan oo isku dhacaan islaaxiyo wanaajiya wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu ayagoo iqhtitaal iyo dagaal uu dhex maray oo islaayey oo isku dhacay oo dhiigoodii daadsay oo wax kala dhacay baa ilaahay haddana iimaan u sugahaya aayaddaasaa tilmaamaysa markay ayadaha lamidka ah iyo adilada lamidka ah waxay tilmaamayaan oy kuu fasirayaan kufriga lagu sheegay halkaani inuu yahay kufrigii yaraa haddaan adilo kale la heli lahayn caddaysa kufrigan waxa laga wado waxaa waajiba ah in lagu xambaaro kufriga akbarka ah maxaa culammsm waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen haddii kufri la idlaaqo oon la qaydinoo la dabrin ama daliil kale aan lagu fasirin kufriga asaga ah in laga soo qaadayo gaalnimada weynayd laakiin midkaani waxaa loo odhan waayo waa gaalnimada weynayd daliil kalaa caddeeya waxa laga wado oo ay ka mid tahay aayadda in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu qitaalkii hadda la waa kufri asagoo uu taagan yahay oy muslimiintu isbaabi'iyeen baa haddana rabbigeen iimaan u sugay haddaba wa qitaaluhu kufrun waxaa laga wadaa waa gaalnimadii aan diinka lagaga baxayn laakiin iimaanka dhaawacaysa saa darteed macaasida iyo dunuubta aadamaha ka dhacda iimaankiisu ama way dhaawacdaa ama way dumisaa wاlqaacida cinda salaf الsaalix waxaa weeye aliimaanu yata'ahar biاlmacaasi ima binaqdi aw binaqsi baa la yidhaahdaa iimaanka ruuxa muslimkaa ah, macaasida uu ruuxu samaynayo way saamaysaa dhaawac bay u geysataa dhaawacaasi laba mid un weeye in iimaankaada uu dumo oo meeshaba uu ka baxo oo uu buro oo marka macsida waxay noqotay weyn oo gaalnimo ah ama iimaanka dhaawac baa gaadhaya marka aliimaanu yata'aaru bilmacaasi ima binaqsi wa ima binaqdi naqdiguna waa buridda uu burayo ma dhici karto marka inaad macsiya samayso oo dembi uu kaa dhaco xagganna la yidhahda iimaankaadi weli waa xayaayugan yahay wax gaadhay ma jiro wuu bad qabaa ma dhici karto iimaankaadi dhaawac baa gaadhaya wuu halhaylmayaa ama marka wuu burahayaaba hadduu dembigu gaalnimo gaadhsiisan yahay sidaas wey وcan abi dar radi allahu tacaalى canhu anahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam yaquul laa yarmi rajulu ninkuma gano rajulan ruux kaloo muslim ah bilfisqi faasiqnimo aw ilkufri gaalnimo ilaa haddaad ruux muslima ku sheegto fisqinimo lacnad gaalnimo aad ku sheegto irtadad calayhi asagay ku soo laabanaysaa ninkii gaalnimada tuuray ama fisqiga tuuray ama lacnada tuuray bay ku soo irtadad calay ay rajacat calayhu isagay isku soo laabaysa way issoo majiiri goormay kugu soo noqon adigii tuuray in lam yakun saaxibuhu kadalika haddaan saaxiib ninkaad ku tuurtay uusan faasiq ahayn ama uusan malcuun ahayn ama un kaafir ahayn aday kugu soo rogmanaysaa in lam yakun saaxibuhu kadalika fii daahiri اlmri weeye wuxuu hoosta ka yahay allah garanay waxaa loo jeedaa hadduusan ruuxa aad ku sheegtay fisqiga ama gaalnimada aad ku sheegtay ama lacnada aad ku tuurtay uusan ka muuqan wax uu lacnad ku muto ama fisqi ku muto ama gaalnimo ku muto aysan ka muuqanin xaggana aad ku tuurtay aday kugu soo laabanaysa haddii laakiin ay gaalnimo ka muuqato ama fisqi ka muuqdo ama macsiyo ay ka muuqatood saad ku tidhaahdo waxba laguma haysto waa daahiru اlmri wاlqaacidatu ana man bana اlmra cala الظaahiri fahuwa macduur man banaa cala الظaahiri fahuwa macduur ruuxa wixii kaaga muuqda haddaad ku xukunto waxba laguma haysto ajir haddaadan ka helin warkaa asagaa dembi lagaaga qori maayo kufrigu iyo islaamku waa howlaha idinku aad dadka ku sheegtaan oo kale ninbaad dhaqmaysaanoo macaamilaa idin dhex mari waxaa kuu muuqan inuu khaa'in yahay waxaad dhihi hebel e waa khaa'in baad dhihi xaggee ka keenta inaad hebel waa khaa'in raba xaggee ka keenteen waad ku aragteen wadaad baad yaa dhowr dhow ama ardadii nin ka midaad la dhaqmaysaa ama caruurtaadii qayb ka midaad wax weydiinaysaa dhowr goor buu been kuu sheegay maxaad leedahay hebel waa beenaale sideed ku xukunteen waa beenaale hebel waa ku aragteen ninbaa xogow hilib xun waxaadii hebelku khadhaadh yahay uu hilib xun yahay maxaa ku xukunta waa ku aragtay nin masaakiinta derderi oon waxba u tuurayno indhahas dabadhigwaad hebel uu naxariis yar yahay hebel waa bakhayl wuu gacan adag yahay hebel saaxiibtinimada kuma fiicno hebel maamulka kuma fiicno hebel lama aamini karo hebel waa aamin waa looga qaateen hebel looga qaada ummaddii oo dhan baad xukun la daba taagantihi nin walba xukun baad saaraysaa markaan idin weydiiyana waxday odhanaysaan waan ku aragnay anugu haddaan ninkan gaalnimo ku arkay aan saaran waxaad leedihiin inu xuseen aadan hee wuu waalan yahay abaa maxamed keennaa garla markaa saa u fahma baasha saa dadka been iyo khayaano iyo run iyo cadaalad iyo cilmi badni iyo aqoon yari iyo naxariis darre iyo aad oogu xukumaysaan falal aad ka aragteen awgeed ayay islaamku iyo kufriguna sidaasoo kale wey beenta aad la wareegaysaan iska joojiya ruuxi aad islaam ku aragtaan waa muslim ruux aad gaalnimo ku aragtaanna waa gaal daahirkiisa baadinkiisa allay u taallaa xisaabuhum cala allah adiga hawl kuu taalla ma ah aakhara markaad timaado wariyaa ina xuseen aadanow maxaad addoonkaa gaal u tiri ilaah waan ku arkaan leh wuu samaynhayey wuu ku aqdaamanhayey wuu ku hadlahayey kitaabkaadii buu bahdilay cadow ilaahay buu ahaa idaacada heblu taagnaa anaa maqlahayey dhagahayga iyo macallin ah aniga ilaah waan kale eedbeelayna marka iyadaa waxaan idinkala dagaalamayo waxaydan arag ummaddaha ku xukumina laakiin nimaad gaalnimo ku aragteen haddaad xukumi weydaan he godka aad ninkaa ka badbaadisay idinkaa galahaya gumays baa ninkii geed ka fura gabadhiisuu ku xidhaa ma maqashee hawshu ma ah hawl sahlan waxa ilaahay nicmadu rabbi idin siiye islaamnimada ah waa in agtada qiima ay ka leedahay ood garanayso adiga islaamkaada iyo gaalnimada waxa u dhexeeya kuwan kristankeen dhex joognay innaga maxaa inoo dhexeeya ayagoona diin gooni oho taqaanan oo gaalnimoay haystaan idinkuna diin islaam islaamaad haysataa odayga soomaaliyeed ee kuwan waxay sameeyaan sameeya maxaad ka leedihiin maxaad odhanaysaa waa gaal daaddihi weydaan hee cishuhun la gaadhin ayaa warkiinnu caddaanhayaa saa u fahma wuxuu nabigu ka hadlahayo dadka waxaad ku tuuraysa isku hubso laakiin wixii muuqda haddaad diiddo tidhaada maya iii anugu ruux muslim islaam sheeganaya gaal dhihi mahayo annagu waxaan ku leenahay islaamnimadaadi iii warku waa inaad taa u fahantaan yaa laydin wareerinin ruuxa waxa idinka ama ummadda shib ka dhaha kii mooryaankae waddaba fadhiistay ummadda dhacee baabiiya ma dhihi kartaan waa mooryaan ma dhihi kartaan beenalayaal yaa idiin diray lanno sibaabu lmuslimu fusuuq wey ninka haddaad mooryaan dhadaan waad caydeen waa dhabbajiif waa dayday waa jiri wixii ma dhihi kartaan hebel waa khaa'in ma dhihi kartaan qolya reesliya ninka beenalaha injineer weeyay ku leeyihiin hebel waa injineer waabaan ku nimanaa saaxiibanna war injineerkaad sheegaysaan muxuu ah hebel goormo injineeru waa si waa dhoweyd meeshan fadhiyey anu waxaan mood injineernimadu baashii la soo baranhayay aqoonta ahayd show injineernimadu waxaa weeye waa beenaalay ka wadaa maxay injineerku waxbuu hagaajiyaa oo sameeyaa sooma naqshad buu samaynaya guri alaab buu habaynaya ninkana muxuu habeeyaa xisaabo kale marka iska ogaada aadamuhu islaannimo gaalnimo faasiqnimo daacad iyo islaamnimo caasinimo baarinimo waxay ku xidhan tahay waxa ruuxa kaaga muuqdo saa u fahma haddaad isqaadaan oo isdhigtaa ood kulligiin soomaaliya isu tagtaa oo labaatanka sanan darooriyamahaya wixii aan sheega soo ururisaan niman gaalnima ku aragon xukumay soo heli maysaan haddaad ii keentaanna maxaad lala gooni aan ka qaabano waan ka toobadkeeni warka miyaad fahanteen laakiin aafadayn haysata waxaa weeye hebel buu wax ka sheegay maxaan ka sheegay wuxuu yahay baan sheegay mise waxaan jirin baan sheegay laba mid un weeye marka inaydan waxbuubsanin iyo in ayna islaamnimadaba fahamsanayn hawshaa iska ilaaliya rawaahu اlbukhaari xadiidka asaga in lam yakun saaxibuhu kadalika ay fii daahir اlmri muuqaalka kore kaaga muuqdo ruuxu hadaysan gaalnimo ka muuqanin xaggana waa gaal aad tidhaahdo aday kugu soo noqoni gaalnimo meella-aan ma dhacdo lacanadu aan ma dhacdo fisqi aad ruuxa ku sheegtay meella'aan dhici mahayo xadiidkii haabit bnu daxaaq alansaar xalay aynu soo marayna fi saxiixayn waxaa ku yimid waman ramaa muminan bikufrin fahuwa ka qatlihi waxaan rabaa hadda inaan fasiro gaalnimadan soo noqonaysa ee adiga kugu soo noqon maxay tahy ruuxaad gaalnimo ku sheegtay hadduusan asagu ahayn aday kugu soo laaban baa layidhi gaalnimada kugu soo laaban adiga ma gaalnimo weynoo diinka aad kaga bixibaa tii horay la mid tahay wa qitaaluhu kufrun oo kale weeyo waa kufrun duuna kufrin sawaabku cinda asalaf min asaxaabati wاltaabiciin qabla imaam اlbukhaari oo qarniga saddexaad niskiisii dambe dhintay waad garanaysaan dhintay bukhaari miyuu ahaa wax ka horeeyey oo salaf ah iyo taabiciin iyo ahlulxadiid oo qaba ruuxa muslimka ah ninka gaalnimo ku tuura asaguna uun saa ahayn gaalnimana aysan ka muuqanin wuu ku gaaloobayaa gaalnimo tii weynayd ah bukhaari tarjamadiisaa laga fahmay mana caddaynin laakiin kutub alcaqaa'id almusnad waxaa idinku qoran aajuri laalakaa'i ibanihi ibn bata kutubtu salafku qoreen ee musnadada kulligood waxaa ku qoran axmed bukhaari sheekhiisii abulxasan cali bn cabdlahi اlmadini sufyaan athawri ibnu cuyayna shaafici abu thawr leyt ibnu sacad wakiic cabdiraxmaan ibn mahdi raggii culummada ahaa iyo taabiciintii ka horraysay asxaabtii kulligood ruuxu muslima ood ku halgaado gaalnimo waa kufrun duuna kufrin gaalnimo weyn maba noqoto gebi ahaan bay qabaan bukhaari warka laga fahmay keliyay fii toohe halka inaad fahantaan baa rabaa maxay ka timid oy salafku u yidhaahdeen ruuxa muslimkaoo lagu tuuro gaalnimo diinka lagagama baxee waa kabiiriya macsiyo min almacaasi ka mida ah. maxay u yidhaahdeen axaadiistay ka fahmeen xadiidka aabnu daxaaq maxaa ku yimid waman ramaa mu'minan bikufrin fahwa ka qatlihi ruuxii muslim gaalnimo ku tuura wuxuu la mid yahay xagga dembiga asagoo ruux muslimoo xaqdarraa aad ku disho diinka miyaa lagaga bixi jiray maya haddaba kufri ruuxa lagu tuura waxaa nabigu ku shabahay ruuxa muslimkaa dilkiisii xalaynu soo maray mushabaha iyo mushabahu bihiguna inuu xoog badan yahay mushabahu bihiga mushabahuna uu ka liito mushabahu bihiga uu hooseeyo riwaayo kale waman qadafa mu'minan bikufrin ruux mumin ruuxi gaalnimo ku tuura fahwa ka qatli asagoo dilay buu la dembi yahay muslimka la dagaalankiisa iyo dilkiisa xaqdarra loo dilo waa kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweynee kaabiga u saaran weeye gaalnimada abarka laakiin asagoo gaalnimo abara ma ah maxaa yeel nabigaa ku shabahay kalqatli ilaahayna wuxuu ihi muslimiinta islaynaya gaala ma ahe kala qabto hagaajiya dembi un weeye sidaasay salafku mareen xadiidka cimraan ibni xusein fi lbazaar wاطabaraani wagayrihima waxaa ku yimid ida qaala الrajul liakhiihi ya kaafir fahuwa ka qatlihi salafku naskan maxay u awilaan ma dhihi kartid nusuustay isku fasireen ninkii yidhaahda ruux muslima oo gaalnimo lagu tuuray baa diinka lagaga baxaya waa mukhaalifun liطariiqati الsalafi wa manhaji ahli الsunnati wاljamaca waana mukhaalifun lilnusuus aan u soo degna marka masalada aan idiin fadhiisiiyo dhib badan baa ka jiri ruuxa muslimkaa ee ruux kaleoo muslima gaal baa tahay yidhaahda laba mid un weeye laba mid un weeye mid saddexaad ma laha inuu ruuxaasi uu ku arkay wuxuu gaalnimo asagu u haysto ruuxa aad leeda waa gaal ama diinkiibuu ka baxay ama waa murtad ama waa munaafiq ama waa faasiq ama waa malcuun aad leedahay intuba israaca kaa reebine inaad ku aragtay wax aad u aragta adugu gaalnimo inay tahay iyo in aadan adoo waxba ku arkin iska qadafto iska jaa'ifaysi oo nagata gaal yahow weligaana gaalnimo uu samayn maada arag waa laisku qadfaa sida qolyihii reer macallin hebel waa gaal gaal dhalay khayr darray ka wadaan iyo shaydaannimo ma aha gaalnimadii sharciga ahayd hebel gaal baata hadday ku dhaxay u jeedaan waad naxariis daran tahay hebel waa axmaar bay ku leeyihiin waxay ka wadaan khayrkaa kugu yar almuhim labadaa mid un weeye waxaan anugu gaalnimo mooday inaan kugu arkay iyo inaan kugu jaa'ifeeyo len waa isku been abuurtaay ila waa la caraataama mararka qaarkood oo shaydaan baa meesha ka shaqeeye aflagaada aan kula maaga inay tahay iyo in uu yahay waxaan kugu arkay labada mid buu noqdaa waxaan gaalnimo anigu moodahayo oon u haysta haddaan kugu arkoon kugu gaalaysiiyo waxba laima haysto waman bana almra cala اaahiri fahuwa macduur haddaan ku habsadana ajir baa layga qori laba ajir baa man leeh haddaan la gafana oo waxaanu aan gaalnimo moodo usan gaalnimo gaadhsiisaninuu dembi kale uu yahayna hal ajir baan ka helahayaa idan taa waa fahanteen midkaasi inuusan gaalnimo ahayn laa mid sakiira gaalnimo yar wala mid weyn waa biijmac salaf saalix wey dembi ay suuragal tahay inuu gaalnimo yahay baan kugu arkay waan kugu tuuray ama aan asiiba ama aan gafe taasi kufri akbarna maaha asqarna ma ah waa ijtihaadaan asiibay ama aan ku khaldamay warka inaad fahanteen baayaan filaya maxaa ii soo hadhay midda laga hadlahaye laleeyahay waa gaalnimo akbar iyo miahe waa ashar mutaahiriintuna akbar wey ay yidhaahdeen salafkuna ay dhaheen waa ashar waa gaalnimada laysku tuuree jaa'ifada ee cayda ah ee ah, ulakacya maagid aan ku odhan hayo anaa waxba kugu arag warka miyaad fahanteen middaa weeye midaasi sida raajix cinda salaf waa jaa'ifo waxay la xukumtaan oo kale beenaalaa taa been kugu arag khaa'in baa taa anoon waxba kaa khaa'imin tuug baa taa anoon wax kaa xadin waman qadafa mu'minan bikufrin fahuwa ka qatlihi marka inaan gaalnimada kuugu tuuro liamrin yaxtamilu alkufra iyo inaan gaalnimada kuugu tuuro laa liamrin yaxtamilu alkufra ictibaatan bilash baan kuugu tuuray markaan bilaash ugu turo jaa'ifada uu yahay shaaric wuxuu ka soo qaaday been abuur iyo jaa'ifo kabiira min alkabaa'ira oon diinka lagaga baxayn haddii ijtihaad iyo ta'awul yahoon gaalnimo kugu tuuray waxaan kugu arkay ooy suuragal tahay inay gaalnimo noqotoba wuxuu suuragelya inuu gaalnimo noqdo aan kugu tuurayna ayadu waa maxay waman qaala liakhiihi kaafir muta'awilan falaa shaya calayhi wax saaran ma jiro hadduusan ajir ka helayn maxalunisaacu marka waa qaybtee laysku hayo waa kufri akbara iyo waa kufri asqara laysku hayo waa qaybta dambe ah inaan ku jaa'ifeeyo dembi la'aan anoon kugu arag wax ay suuragalta inuu kufri noqdo saa u fahma masaladaas ku khaldina middaa ayadana waxaa idiin sheegay salafku waxayna ku ijmaaceen qabla albukhaari wamaa fuhima min tarjamati fi saxiix wax khilaafa aniga ma ogi gaalnimada jaa'ifada laysku tuurahaya anaan waxba kugu arag aan kula maagahayo ee aflagaadada inay tahay inay kufri asqara tahay salafku wax khilaafa ma arag ninkii khilaaf bukhaari ka horreeyey ii keenana waa u mahadnaqahaya وعn هرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل صل ل سلم قاaل ولذalika inaad fahantaan baan rabaay maxaa khawaarij nimanka khawaarijta lo odhan jiray ee saxaabada gaalaysiiyey in badanoo ka mid ah muslimiintana gaalaysiiyey loo odhan waayo waa gaalo oo slku waa gaalo u dhihi waaye y muta'awiliin bay ahaayeen waa qodob waxaa ka sib inaad tidhaahdo dadkay gaalaysiinayeen waxay ku maagayeen waxay iyagu u arkaan inay gaalnimo tahay taxkiim baad samayseen kitaab rabbigay baad ka tagteen laa xukma ilaa lillaah waxay ayagu maankooda gaaban ay u haystaan inay gaalnimo tahay ayay saxaabada ku haysteen saxaabado dhanna ma ahayn hadde waa intii dambe sayidina abubakar iyo cumar iyo raggii lamidka ahaa iyo loodkoodii madaxuu khawaarij u saaraa rag dambay ku dheganaayeen saxaabada barhkeed ah khawaarij saxaabao dhan maysan tagfiirina qayb ka ay tagfiiriyeen in kala soco inuu kufri yahay abara iyo inuu asqar yahayna waa daqiiqun jiddan seeraha u dhaxeeya shaygu gaalnimo weyn inuu noqdo iyo inuu noqdo gaalnimo yar fuqahada waaweynunbaa fahmi kara waa daqiiqun jiddan adnaa rutab اlkabaa'iri iyo adnaa rutabi maraatib اlkufr اlakbari way isa saaran yihiin liilan yar baa u dhaxeeya fahamkaasaa ka qorsoomay khawaarij marka maadaama ay saxaabada ku haysteen dambe waxay iyagu gaalnimo u arkaan kuna ijtihaadeen allana ugu dhowaan hayeen saxaabadu licumqi fiqhim maysan gaalaysiinin islaamka waxa lagu soo galo maysdin ku khilaafsanayn kuwan maanta jooga waxaan ku haysanen ku gaalaysiino khawaarijta maanta jooga iyo kuwii saxaabada way kala duwan kuwaas waxay laahayeen laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi ruuxii yidhaahda islaamku soo galay taagnaayeen khawaarijtii asxaabu rasuulilahi la joogta kuwa laakiin maanta jooga waxay leeyihiin waaqici baa isbedelay waagii nebi maxamed diinka islaamka shayga lagu soo geli jiray maanta laguma soo geli karo waaqic baa isbedelay hormar baa jira dadkao dhan baa isku laban munaafiqiin iyo mukhlisiin baa isdhex milmahaya wixii lama kala garanaya munaafiqii baa tawxiidsanaya mushrigii baa tawxiidsanaya muminkii wahaabigaha baa tawxiidsanaya wixii dhan marka qurub nijaasa weeye kulligood wadagaala aniga mooyen bay soo istaageen maxay bedeleen marka nimanka aan ku haysanaa tagyiir bay sameeyeen liawdaaci shariicadii nabi maxamed tubti iyo waddadii lagu soo gelayay iyo albaabkii lagu soo gelayay bay diideenoo inkireen waxay dhaheen yuhuudiga iyo nasraaniga iyo mushriga iyo ka islaamka sheeganaya maanta diinka islaamka kusoo geli mayaan ku soo geli mahayaan waxay ku soo geli jireen xilligii nabi maxamed iyo asxaabu rasuullah ay taagnaayeen talinayeen kuwaa marka laakiin intaa waad nala ogolaayeen waxay lahaayeen laakiin waxaad samayseen saxaaboy oo xoogow ee xashada ah ee sulxiga aad gasheen gaalnimo wey gaalnimo ku dhacdeen gaalaatin intiinan intan kalena ciidankii qoryaha la saysee seeftana waa junuudinni ciidankiinni tacaawun baa idinka dhexeeya mudaaharo muwaalaad nimaan gaalnimo ku haysanno iyo nin weli ka dhigtay gaal baad tihiin kulligood hoostay ka xariiqeen soo ururi maxay noqdeen dad muslimiina oo ahlu tawxiid oo ka khaldantay maxaa ka khaldamay gaalnimay dhigeen meel aan lahayn waxaan gaalnimo ahayn bay waxay moodeen gaalnimo bal iska da waxaan dembi ahayn bay dembi moodeen saasaa loogu cudur daara inaad fahantaan baan rabaa laakiin ruuxu hadduu ina wixii diin ahaaba diinba ma aha wadadii u weynee islaamka lagu soo gel lagua soo gelaya maanta laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah adoo leh wax gaalnimo aan kugu in baad gaal tahay bay taagan yihiin warmadaa gaalnimo igu arkay maya hee waan tukanaya waan soomaya waan salaadaya waan xajinaya qur-aankaan akhrinaya ashahaadateynkai baan ku dhawaaqaya halkaasaa in madow weligaana maad araganoo gaalnimo ku jira muxuu ku leeyahay gaal baa tahay ilaa anugu aan hubsado inaad muslim tahay anugu horta aan kaa soxo faytin waa inaan ku mariyo hawlihii faytinka waad garanaysaa markaa kadib baad islaamaysa idanka nimanka waa maxay zanaadiqa wey kuwa ayagu zanaadiqo mulxidiin yuqtaluuna fi اlxilli wاlxaram warkaa kale fahma وعn abi hurata radi allahu tacaalى canhu ana rasul lah sal ly slam qaala wuxuu yidhi almutasaabaani labada caraatamay maa qaalaa waxay yidhaahdeenay isku isdhaafsadeen ay isweydaarsadeen facala albaadii minhuma kii bilaabay buu saaran yahay anoo iska fadhiyo nin caay anna waan u jawaabay ugu celiyey waa la isdhaafsaday ilaa hal sac haddii la caraatamaayo dembiga waxaa qaadanaya kii bilaabay xataa yactadiya almadluumu ilaa uu xadgudbo kii la dulmiyey waliyaansoxoya way yaqaan waad caayaysaa xataa waawey bay ku leeyihin ah, sii gudbin mahayaanba xataa adugu hawshood ku jirtaa bay leeyihin intaa ee jiri lagu dhahbay ku leeyihin rawaahu muslim kir baan kir iyo ufba waalig haddaan ku dhaho uftaa nacallaa kugu yaalb adna nacallaa kugu yaal taagno nin xun baa ta adba waad xuntaha iska dhe diin laawaata adna diin laawaata caraatanku ilaa casarka hadduu socdo oo intuu ku yidhahdan aad ka jawaabtood ku celaysa asaga dembiga asagaa qaadaya laakiin soomaali waa taqaanaaye aduu hawl u bilow caraatan u bilow adiga iska daaya waalidkaaba higaadinaya hooyadaa iyo aabbaha iyo reerkii iyo carruurtii tolkaabay xataa u gudbahayaan marka tiibuu nabigu ka hadlay rawaahu muslim almutasaabaani labada iscaayay ee isku aflagaadooday maa qaalaa min asabi min ashatmi wixii cay ay isyidhaahdaan facala albaadi minhuma kii bilaabay dushiisuu saaran yahay xataa yactadiya almadluumu ilaa uu xadgudbo an taraaro kii la dulmiye rawaahu muslim afkii needabu yeelo had iyo goorba isilaaliya waxba hadda hawsha ha kusii mashquulin hebel baa hawsha bilaabay asagaa dembiga qadanna waa iska difaacahaya waxba intaad dhaqan ka dhigato iyo sakulaan xagu kuu goyn dabagelsku kuu bixin inaad iska sabirtaana ka fadli badan inaad aargosato ood u jawaabto way kuu bannaan laakiin inaad iska sabirtood aamustood afkaada edab u ka fadli badan wa canhu qaala wuxuu idhi saxaabigaas utiya nabi nabig waxaa loo keenay birajulin nin baa loo keenay qad shariba khamra cabay wa fii riwaaya utiya bisakraan nin sarqaasanoo dhadhacaaya ayaa suubanha loo keenay qaala wuxuu ihi idrabuuhu garaaca ninkan karbaasha qaala abu hureyre wuxuu yidhi fa minaa naga mid ahaa ninkii markuu nabigu garaaca yidhi addaaribu biyadi mid gacanta ku dhufto oon ulba marana aan u gacan qaaday wadaaribu binacli mid kab ku garaacay baa naga mid ahaa wadaaribu bithow mid maradiisii oo la baxay oo ku garaacay baa naga mid ahaa falama insarafa afartankii ulood markii lagu dhammeeyey oo u gadoomay qaala bacdu اlqowmi saxaabadii barkood waxay yidhahan waa cumar ibn khataab riwaayadka kala caddeeyey wa haddii ninkani uu yahay cabdulaahi ninka cabdulaahi la odhan ee ximaar caanka magacaas lagu naanaysaya ama nucaymaan ninka la uu yahay wuxuu yidhi akhzaaka allah ilaahay ha ku hoojiyo duf ku bax balaaya ha kugu dhacdo qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquuluu haada sidaa laa tuciinuu calayhi ha u kaalmaynina ashayaana laa tuciinuu shayaana calayh shaydaanka ha ugu kaalmaynino oo haddaad habaartaan ood caydaan shaydaan baad u heeliseen walaalkiinna waad ka heeliseen riwaay xadiidku uu leeyahy cinda abi daawuud waxaynu ku soo marray walaakin quuluu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ilaahu u dembi dhaaf allahu u naxariisa dhaha ilaahay ha ku duleeyo ha dhihina ha habaarina riwaaya xadiidku leeyahay allaahuma lcanhu meesha akhzaaka allah meesheeda allahuma lcanhu inuu cumar yidhina waa riwaayo kale laa takuunuu cawna shayaani calaa akhiikumna waa riwaayo xadiidku uu leeyahay walaalkiin shayaan ha uga kaalmay loo kaalmeeyey shayaanka loogu kaalmeeyey shayaanku markuu dadka muslimiinta xumaanta uu ku tuurayo ee u horseedayo dantuu leey maxay tahay ujeedadiisu inaad dulowdo inaad dulowdo ilaahay kuu cadhoodo khizyi uu kugu dhaco yuu doonayaa sababka uu macsiyada kuu gelinaya ujeeddadu macsiyada kugu horseedayaba waxaa weeye adugu inaad dulowdo oo noqto aad noqoto dadki ilaahay uu dulleeyo haddaaba marka kugu habaaroon ku dhahan ilaahay ha ku dulleeyo waxaan u kaba hordonoon ka badinayba shaydaanka innagaa ka badinnayo sanoga badinna shaydaan muxuu zinada iyo beenta iyo xatooyada iyo waxaan muxuu kuu gelinay ha dulloobe hebel haddaad adugu ruuxu ku tiraad allah ku duleeyana shayddaan baad u kaalmayso oo oga kaalmaysay ood ku ilaahay ka barday inuu la duleeyo shayddaanna wuxuu doonahaya ruuxan inuu duloobo macnahaasaa meesha ku jira laakiin xadiidkaani qolyaa waxay u daliishadaan ruuxa mucayankaa lama lama lacnadi karay u daliishadaan daliilkuna ma anfacayo halaynu soo maray ruuxa ku dhacay macsiyada ee xadka laga oofiyey waxba lagama sheegi karo xataa maxaa yeelay lianna alxuduuda kafaaraat cumar ama saxaabigan wadaadka xiligu cayano waa goorma waa bacda iqaamati alxaddi calayh inta markii xadka laga oofiyey kadib ee dembigiisiba la dhaafay ayuu habaaraya habaarkiisu marka cumar ama saxaabiga kale nabiga habaaray saxaabiga allahuma lcanhu yidhi ama akhzaaka allaahu yidhi waa habaaraan haysanin wax sabab ah dembigii waa tegayba maxaad ku habaaraysa idan ninku hadduu dembiga ka toobad toobadkeeno ama xadka lagu oofiyo ama jahil bilxukmi u yahay fi sharaa'ic ama lagu qasbo ama naasi uu yahay waa inaga soo maray shanta ruux aan la ogolayn in la lacnado aan la ogolayn buu ku jira asagu marka saas daliil ma noqonaysa wey taa la socda wa canhu qaala samictu rasul la sal slam yaquul man qadafa mamluukahu ruuxii jaa'ifeeya addoonkiisii mamluukahu addoonkuu hananaya aad lahayd ruux adu aad leedahay baad yaad jaaifaysay bizinaa baad ku turtay man qadafa mamluuk ay cabdahu wa amatahu addoonkaadii addoon aad leedahay waxaad ku duurtay bizina zaaniyad baa taad gabadhi ku tiri addoontayd gacanta ku haysay addoonkii kuu shaqaynaya adugu aad lahayd baa tiri zaani baa tahay yuqaamu alxaddu calayhi yowma alqiyaama maalinka aakhara ilaahay xadka kaa oofinayaa ilaa an yakuuna inuu addoonku yahayba mooyeen kamaa qaala sayidku siduu yidhi addoonku hadduuba zaani ahaa addoontuna ay zaaniyad ahayd badbaaday adaa nafta shaad soo marteen kufriga aad tuurtay lacnado kale un wey xadiidka marka mutafaqun waxaa ku jira sayidku addoonkiisu hadduu zina ku sheego iyo addoontiisu waa la edmin un mooye sayidka oo waa khayrkaa la fari xumana waa laga reebi haddii la doono waa la yar garaaci oo waa la xidhi laakiin xad laga oofin maayo xadulqadfi oo siddeetanka jeedale qur-aanku sheega lagu dhufan maayo ama afar makhraatyaal la imow ama waa lagu karbaashaya la odhan maayo maxaa yeelay addoonku waa ka hooseeya xagga darajada xorka wاlmuxsanaatu baa la yidhi wاladiina yarmuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhada ixsaankuna wuxuu noqdaa islaamnimo xoriyad iyo cifa saddexdaaba uu noqdaa saddexda macnoba haddii aayadda lagu xambaarana ninkan xormee waa addoon haddii marka adduunka xadkii lagaa oofin waaye waxaa weeye aakhara lagaa oofinaya wadaaddo kale waxay leeyihiin sababka looga oofin waaye sayidku xadulqadfi loo saari waayey adduunyada loo saari waayey ma aha in kana xor yahay kana addoon yahay waxaa weeye addoommadu haaliban zinadaa ku badnayd addoommadu haaliban zinadaa ku badnayd shubha marka qaa'im ah sayidku markuu addoonkiisa zaani baa tahay leeyahay ama addoonta zaaniyad baa tahay uu leeyahay tuhmo uu qabo weeye tumadana markhaati bay leedahayoo zinadu zinadu way ku badnayd fi lcabiidi walimaam ilaa uu nabigu yidhi ninkii addoon ay u shaqayso waxay soo shaqayso yuusan cunin ilaa uu ogaadaa meeshay ka soo shaqayso inay xubinka taranka dhigtaan baaba laga yaaba marka isaa wax ku keenaan xataa yaclama min ayna hu maadaama ay zinadu ku badnayd sayidkuna addoonkiisa qaaliban uusan ku caayaynin zino xaggana ay dhacday inuu zina ku caayay oo ku tuuray zinaduna ay ku badnayd addoommada wuxuu aana u yahay sayidka inuu run sheegayo wاlxuduudu tudra'u bishubahaat xuduudduna waxaa lagu ridaa oo lagu celiyaa shubha hadday jirto saasuu sayidku xadkii qadfiga oga baxsaday adduunka laakin aakharo oon ilaahay waxba ka qarsoonayn oo yowma tubla saraa'ir ah axkaamtuna lagu dhisaya calaa maa fi اlmri wاsaraa'ir wa calaa maa fi اlquluub ilaahay baa og markaa inaad bilaash ku tuurtay baa xadka laga ofanay siddeetan jeedaloo kuwa adduunkaaba roonaayo kuwa naareed ah baa lagugu dhufanaya qole waxay leeyihin waxaasoo dhan waxba kama xadiidkan way awilayaan way awilayaan waxay leeyihiin waa layska oofinaya addoonku sayidkiisu hadduu xado xadkaa laga oofinaya adilo kale ay deliishadaan laakiin xadiikan fi saxiixayn xadiid la daliil ah ma hayaa baabu taxriimi sab اlamwaati bغayri xaqin wamaslaxatin sharciya wuxuu baab yahay inay xaaraan tahay dadka dhintay in la caayo taxriimu sab اlamwaat dadkii geeriyooda muslimiinta muslimiin baa laga hadlay gaalaba lagama hadlaayo muslimiin baa laga hadlaya bغayri xaqin xaqdarad ruux muslima ku caydoo dhintay iyo wamalaxatin sharciya iyadoon dan islaam ku jirin caydiisu iyo wax ka sheegiisu wahiya maslaxada sharciga ah ee keenaysa mararka qaarkood dadkii dhintay in wax laga sheego ataxdiiru kadigid oo kala weeye meel iqtidaa'i bihi in addoonkaa lagu dayda dhintay meydka ah fii bidcatii bidcadiisi nin dhintay bidca iyo shirki iyo balaayo ummadda ku dhaxayay wuu dhintay waxbaad ka sheegi kartaa bidcadii baad ku eedayn kartaa warhebel iska ilaaliya waddadiisi ilaah baa inaga qabtay wadiiqadiisii xumayd ha laga leexdo kanuu ahaa oo kanuu aha wuxuu aha baad ku sheegi kartaa adoo ujeeddadu ay tahay ka faramaxaysi ma ahee waxaa weeye ummadda inaad oga digayso dhibkiisii iyo aafadiisi iyo wa fisqihi xumaantiisi khamraycab buu ahaa mooryaan baa jirri balaayu ahaa gabdhaha muslimaadku ku xadgudbi jiray khaain ummadda dhacuu ahaa ilaahay baa naga soo qabtay dhallinyarada oga degaysa garan maysa ninka hebel ahaa xaggee ku dembeeyey wax abaalaa la waayey wax ku tukadaa la waayey ninkii jidkii ilaahay ka leexdee saa ummadda u gala saabuu ku dambayn iska ilaaliya hebeeloo kale ha noqonina jooga malagiin baa galay waad dhihi kartaa adoo ummadda oga degaya fisqigiisi xumaantiisa iyo wanaxwi daalika fisqiga iyo bidcaha wixii lamid ee ah, maslaxa diineeda darteed ruuxii dhintay wax waa looga sheegi karaa wa fiihi alaayatu aayaddii baana ku timid baabkaani in ay xaaraan tahay dadka muslimiinta ah ee dhintay iyo kuwa noolba xaqdarad in wax looga sheego ama maslaxa diineed la'aanteed wax laga sheego iyo walaxaadiiu saabiqatu iyo axaadiiu kusoo hormartay fi lbaabi qablah iyo baabkii kan ka horeeyey iyo baabkii aanu kusoo marray hore xifdu lisaan baabu xifdilisaan adilo badan buu sheekhu keenay asna waad muraajacayn kartaa wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam ruuxa muslimkaa een wax laga sheegi karin ee laleeyahay hadduu dhintay wax lagama sheegi karo allaahumma inaan bidcatiisa ka digayna mooyeen ama xumaantiisa ka digayna mooyeen ama maslaxo kaloo diiniyada ku tacalluqda aan sheegayna mooyeen waxa muslimka macaasida samayn jiray xaggana qarsan jiraa loo jeeda waa nin muslimka mastuurka ah ee xumaantiisu la dhuuman jiray laakiin siyaalo kale uu lagu ogaaday dabagal iyo xog la helay iyo lagu ogaaday midka laakiin asagoo u bareerahaya mujaahirka la yidhaahdo laa xurmata lahu fi dunya walaa fi اlaakhira hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto xurmo ma laha almujaahir bilmacaasi ninka kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn la bareera een qarsanin ku xaragooda kaa asagu looma wajeedaba hadduuba gaalnimo ka badbaado wax urmo uu leeyahay ma jiro an caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuul lah sal lay slam rsulku wuxu ui laa tasubu اlamwaata dadkii dhintay ha caayna ha aflagaadaynina fainahum ayagu qad afdow waxay gaadheen oy tageen oy la kulmeen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeenoo ama khayra ama shar ah hadday khayr la kulmeenna dad wanaagsan weeyan wax laga sheega ma bannaano hadduu shar la kulmayna sharku ku jiraaba kaaga filane maxaad ka habaari mayd maxaad garaaci isagaabaa naar quwaaxaysaaye maxaad adigu ogu rafaadi marka wax sababa loo caaya meesha rawa albukhaari xadiid muhiira bnu shucba cinda axmed ibni xibbaan waxaa ku yimid laa tasubu اlamwaal fatu'du اlaxyaa dadka dhintay ha caayina ha aflagaadaynina oo marka aad dhibtaan dadka nool ee ahalkooda ah ruux dhinta ad wax ka sheegta hadda suu doonab haw xumaadee walaalkii iyo wiilkiisii iyo ahalkiisii way ku dhibsanayaan bal inay kuu qadaan baa laga yaabaa marka hadduusa asagu xataa xurmo lahayn bal ku xurmeeye kuwa nool ee ahalka ah Eh, idan marka waxaa weeye xaadiid dhowra way ku timid ruuxa muslimkee dhintay mar hadduu dhinto ha laga istaago wax ka sheegidda wanaaggiisa ha la sheego dadkaasoo dhan waa dadka macsiyada ku dhici jiray xaggana qarsan jiray ahlu satriga ahaa amaa mujaahirka bilfisq wاlkabaa'ir waa ijmaacu اlculamaa in uusan xurmo lahaynoo dembigaasi iyo xumaantiisa laga sheekayn karo lagu sheegi karo lagu caayi karo allahuma in laga baqo dad ahala inay dhibsadaan oo markaa dhib meesha ka yimaado muslimiintu kala go-aanba mooye dadka laga hadlayana waa muslimiin gaala ma aha baabunahyi can اliidaa'i wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay muslimiinta in la dhibo qaal allahu tabaaraka wa tacala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waإثma mubiina waynu soo marraa aayadda dhowrkoor can cabdillaahi bni camr cas radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu ulah sal lay slam almuslimu muslimka dhammayska tire iimaankiisu buuxa waxaa weeye man duulkii salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgalaan min lisaani carabkiisa yani caydiisii jaaifadiisa iyo wayadii gacantiisa dhibaatadii u geysanayso wlmuhaajiru ninka ka hijrooday ee muhaajirka dhabta ah muhaajirka dhabtae xumaan kufr iyo gaalnimo oo dhanba ka tegay manduul weeye hajara ka hijroodoo ka fogaaday maa naha allaahu canhu wuxuu rabbi ka reebay muhaajirka soo ninka maaha dal gaala intuu ka tago dal islaam aadaso muhaajir lama yidhahda muxuu oga tagahayaa dal gaalo xumaantooda iyo kufrigoodu ka fogaanaya ilaahay buu u go'ahayaa dal islaam buu u u xayday kaasi waxaa ka sii daran weeye ninka ka fogaaday meeshuu dooniba ha joogee ilaahay wuxuu ka reebay ka fogaaday ninkaasaa muhaajirka dhabta ah ninkii ilaahay wuxuu ka reebay ka fogaada haddee gaalana wuu ka fogaan wey hadduu helaya meel uu hijroodo diinkiisanon xorriyad uusan ku haysanin meeshuu joogo marar badan baad yaa muslimiintu waxaa laga yaba inay hijro u baahdaan laakiin ay waayaan mahajarkii waa shardi in la helo gaalada aad ka hijrooti dalkooda iyo meelahay joogaan iyo meelaha ka taliyaan laakiin waxaa shardi inaad helayso meel aad u hijrootoo dhaantood ku nabadgelaysa naf iyo maalba waxaa kaloo shardi ah gaalada aad dhex joogto inaadan xurriyadiinad ku haysanin cibaadadaadii diintaadii walahaadii barahaadii xukumkaadii aadan xor u tahay waxaa kaloo shardi ah inaad awooddo inaad hijrooto dadaan keri karin jira waddooyinko dhan baaba laisu fadhiyaa far maba qaadi kartid haddaad tarta aad hijrootidna muslimiin badan baa wad galaafanoo aafaad geeni intaad ummad adoo waxbaan ummad anaa wax istari leh baad ummaddii hooyada aabbaha carruurtii reerkii walaalaha kulli waa la kacaahaya inaad wax tarto iyaad muslimiin badbaadaysa kee daran adu salaamaad raadinaysa iyo ajir aad raadinaysa ummad inaad dhabaataysa daran shuruud badan ba hijradu waynu gaari doonaa in sha allah wa canhu qaala qala rasul la sal slam man axaba ruuxii jecel axadkii jecel an yuzaxzaxa in laga dheereeyo cani naari naarta laga dheereeyo laga fogay naar uusan gelin doonaya wayudkhal aljannata janno la geliyo faltaatihi maniyatu geeridiisu iyo ajashiisu ha u timaado wa huwa yuminu billaahi walyowm alaakhir isagoo alle iyo aakhra rumaysan ninkii doonaya in jahannama laga dheereeyo jannana uu galo ha geeriyoodu suubanuhu yidhi alle iyo aakharo rumaysan allaha dee ictiqaadkii baa ku xidhan aakharana xabsidii baa ku xidhan hebel nin adduun buu ahaa bay ku leeyiin soomaalidu maxay u ee nin aakhara wax dhigta ma ahayn weeye shaydaan la kor dhabay la hoos dhabay ku qarinhayaan ninka aakhara u dhigahaya ee aakhara ka cabsanhaya ee xabaal iyo qabri inay sugayso ku xisaabtamaya waxaanoo kale ma sameeyay ka wada falta'tii ha u timaada maniyatuhu geeridiisii ajashiisii wa huwa yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhir walya'ti ila annaasi aadamahana ha kula dhaqmo alladii mid dhaqanka yuxibu uu jecel yahay an yu'taa ilayh asaga in loola yimaado lagula dhaqmo wixii wanaageed jecesha in lagula dhaqmo adugu dadka kula dhaqan waa inaad rabto in lagu wanaajiyo adna dadkaad aan wanaajinayn war wanaagga aad ummadda ka filayseed ka doonayso aduguna ha lagaa helo jannadada waa diyaar naarna waad ka badbaadi nabigu marka wuxuu daray caqiido iyo mucaamalo waaba inta diintu waa intaaba caqiido wanaagsan oo aada rumaynaya aakhara u tala dhigid ah ee dhaqan wanaagsanoo ummaddaad kula dhaqanto walya'ti ila annaasi alladii yuxibu an yu'ta ilayh rawaahu muslim xadidka waynu soo mar naguma cusbo wahwa bacdu xadiiin طawiil xadiid dheer oon soona soo maray barhkii wey sabaqa ku soo hormaray fii baabi طaacati wulaati اlumuur baabkii in taliska iyo maamulka muslimiinta loo hogaansamo wanaagga lagu raaco baabu nahyi can اtabaaqudi wاtaqaaطuc wاtadaabur wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay can اtabaaqudi in la isnaco wاtaqaaduci in la isgooyo wاtadaaburi dhabarka in laysu duwo qaala allahu tabaaraka wa tacaala inama almu'minu ikhwa muminiintu waa walaale cadow isuma aha wa qaala tacaala muminiinta marka la ammaanahayey qoomku ilaahay uu la imanayay oo uu jeclaa waxaa weeye adilatin cala almuminiin muminiintay u nugul yihiin muminiintay dadka muminiinta muslimiintay u nugul yihiin u dabacsan yihiin u naxariistaan acizati waxay ku kakan yihiin oo aad iyo aad ugu qallabsan yihiin calalkaafiriina kuwa alli rasuul gooyey gaalada ah. tilmaanta ruuxa yaa ruuxa laga rabaa hadda waa la cagsiiyey waa la dabagediyey aayaddaani hawsheennu waxaa weeye acizatin cala almu'miniina adillatin cala alkaafiriin saasay baasho u kuwa soomaalida dagaalamaya iyagoo iyo xooguu tikria ah loo soo diri iyo xabashi iyo axmaaro qoryahay xasaynhayaanba saagay ugu waxay iska dileen konton iyo konton laba boqoloo ruux dhulka dhigaan asbaabi'iyey grinof iyo aake say iskugu wadaan iyo rayvel iyo jiid wixii aad anu garan maaye aad isku layn jirteen gaalaa ah loo soo diri konton labaatan soddon qoryihi baa la qarinhayaa soomaalinimay ka cabsata mooyeen maxaad tidhahdeen nimay ka cabsato nin kalema xurmayso warkeedu waa intaa axmaaradan iyo tigreega maxay uga cabsan hayaa waxay ku samayn jireen bay ogyihiin iyo naxariis darradooda iyo say awoyaasheen bay ka adkaan jireen marka saasa la wada goojinhaya carabtu waxay dhahaan man amina alciqaaba asa'a aladab man amina alciqaaba asa'a aladab ninkii ka aamin noqda in la ciqaabo oo la ganaaxo oo la kuuleeyo wuu edab daroodaa man amin amina alciqaaba asa'a adab saasaa shareecada loo keenay maamul iyo dowlad inay u baahan tahay ninka far dheeraatay noqda ummadda lala simo la soo celiyo lasoo dabaalo in اllaha yazacu bsulطaani maa laa yazacu bاlqur'aan kitaabka qur'aanka hadda isagoo dhamaystiran bu dhex yaalla ku dhaqma laydinka keri waa hadday wadaaddo yimaadaan yidhaahda kitaabka ninkaan ku dhaqmin sankiisaan ayaan durbaan ka tumaynaa idab baad yeelanaysa idab kitaabka macaana oo kitaabka weligii buu yaallay macaana mayd waad cabsateed man amina alciqaaba asaaa aladab soomaaliya markay dowlad gaaleed iyo mid islaamba ay waayeen maxay isku sameeyeen ii sheega maxay sameeyeen isbaara waxay ku qorteen man lam yaxkum bima anzala allaahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun isbaaro dadka lagu dhaco baan soo maray meeshay ku taallay iyadoo baaqigeeda weli u yaallo laakiin wax hoos fadhiya uusan jirin kibirka halkaasuu gaadhay dadka in xoolahoodii naftoodii la dhaca waxaa laga dhigay he xukumkii ilaahay waman lam yaxkum marka waa maxay man amina alciqaaba asa'a aladab weeye dowladd inay edbiso oo islaana oo kitaabka ay u heylisa in la helo waa laazim warkaasi waa saas eh, afwan <clears throat> adilatin cala lmuminiina cizat cala lkaafir dhaqanka muslimiinta lagu yaqaana sida kuwaasaa ilahay u gargaaraa laakiin intaad cagsi ku wadaan qaacidada eed muslimiintana ku kakantihiin gaaladana u nugushihiin weligiin guulaysan maysaan ah, taasi ha ku lugeyna وqاaل تaعالى محamd رasuul الlah والadiina macahu muxamedkii rasuulka ilaahay ahaa sal اه عlيه وsلم iyo kuwa la jiree garab taagane saxaabada ashidaau calى الكufaar gaaladay ku daran yihiin ay ku kakan yihiin ruxamaau baynahum ayaguna waa isu nugul yihiin waa isu turaan waa isu naxariista وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاal laa تbاغضوا hasu caroonina hadda kahor baan idiin sheegay qaacida usuuliya muhiim jiddan in badanna waad fahanteen mata warada الtakliifu bغayri muktasabin mata warada الtakliifu bغayri muktasabin tacayana sarfuhu ilىa sababihi aw ilىa amaratihi maxaan ka wadnaa haddii aayad ama xadiis aad ka fahanto hawl bini aadamkuusan awood u lahayn inuu hor istaago yaa la iska reebaya waxaan bani aadamku awoodi karin inay joojiyaan ama ay ka hadrhaan awooddeenoo ma dhanno buu ilahay inaga reebaya ama rasuulku ina faraya maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa shaygaasi wixii keeni lahaa ka fogaada cadhadu cadhadu waa khariiza bashariya wuxuu ilaahay inugu abuuray weeye waxaad ka cadhooto markaad aragtaba waad cadhooni qasab wey iyada mana xukumi karti maxaa nabigu markuu ujeedaa laa tabaaqadu macna waa maxay ka fogaada wixii keeni lahaa inaad isu cadhoota mataa warada takliifu bikayri muktasim ow bikayri maqduurin calayhi tacayana sarfuhu lisababihi aw liamaratihi walaa taxaasadu nafsa alqadiya xasadku waa marad qalbi ah oo aadamuhu ma jeclo ruux asaga aynigii ama fici wax dheeraado hooyadaa hadday ku tahay hebel baa kaa fiican oo walaalkaa laxmi ah ay ku tidhaahdo saacaddaasad xasad ku bilaabi saasad u fiirin se fiican yahay asagoo madaxa weyn anaaba ka fiicane eh. weligeed bay eexan jirta hooyaad hoosta ka xamani waduqi baad hoosta ka xamani macallinkaa ku yidhi hebelow hebel baa kaa faham badan maalinkaasad wiilkaa bilaabi inaad aad hawshiisa gasho xasadku waa waa marad bashari ah qalbi ah ruuxa ku dheer markaad aragtaba waad ka hinaasi waad masayri waxaana badan inaad xasado oo tiraado wuxuu ku dhaamo allow bulka sii ilaahu muu waayo iska daayo allow intuu kufamaa baabuur muu maraad dhihiba iska wax kale iska daayo isagoo meelaha socdo nabigu wuxuu yidhi walaa taxaasadu mana dayn maxaa loo jeedaa ka fogaada waxyaabaha xasadka keena la imaada waxyaabaha iimaanka xoojiye ee maxabada iyo jacaylka ruuxa ku beera muslimka ah meeshaad ruuxa xasti lahayd inaad jacayl u qaadaada rabaa walaa tadaabaruu dhabarkaasu duwana walaa taqaaacu haisgoynina nafsa shay wa wakunuu cibaad allahi ikhwaana ciladu waata walaalihii addoommihii ilaahay walaala noqda walaala isma xasdaan walaalo fiican baa loo jeedaa isma gooyaan isuma cadhoodaan mannaxdada isuma duwaan wakunuu cibaadalla ya cibaadalla ikhwan walaala noqda kamaa amarakum siduu rabbi idiin faray hade walaa yaxilu limuslimin muslim ooma bannaano an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodoo ka go gooyo fowqa alaain saddex beri wax ka badan abiica albashariya buu ilaahay tixgelinayaa ruuxa aadamo markuu cadhoodo hadda waa inaad hebel cafido haddii la odhan lahaa ma xamili karo ilaahay jaanis buu ina siinaya xoogow soo carafur soo tasho shaydaanka iska naar caawa iska seexo barri iska seexo xoogo afka yar ku sheekee hebel baasixun nafis horta markaad yaraha nafisto soo noqaa lagu leeyahay haddii dadka haddii cub lagu celiyo inay gaas ka qaadaan iyo waxaa laga yaabaa <laughs> iyo dhiikar ka qaadaan sonkor shareecadu marka waa shariica loogu talagalay bini aadamka ilaahay baa abuuray dadkan yaqaana dhaqankooda alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu اlkhabiir ma xamili karo ruuxaad hadda waa inaad halkan kama kacaysid adoon la heshiinin haddii laodhan lahaa kale xaaraan iyo kabiirmalkabaaraad ku jirta waa la baabi'i lahaa adoo qalbiga ka gubanhaye iyo ad dhihila haawan kula heshiy ku cafiyo waxba kuuma haysto hor alliyo habeen aakharo waana beenta shareecadu ma rabta inay oo munaafiqnimo dadka ku tarbiyayso waxay rabtaa qalbi saafi ah saddex habeen soo cadhaa furfur islaantaada u sheeg wuxuu hebel kugu sameeyey hifo xoogow yar dhidid shaha cab saddex beri kadib waad nafisaysaa oohin markay ku qabato haddaad aad u oydo waad nafisaa ma ogti haddii lagugu celiya carar juuqdhaad lagu yaado kelyaha ku dilaaci macallimiinta waxaa noogu nacmay ka intuuna garaaco haddana oohinta noo diida caar joogdhe wuuna ku dila haddow joogdhan ma dhigi kartid saad iskugu celinayso waa dibiri maalinka haddaa ma qadayn kartid ilaahay marka wuxuu rabaa inaan yarna fisno kadibna aan soo noqonno mahaldamo waa ilaahay intaa marka waxay u muslimiinta guud bay khusaysaa amaa amaa ninka iyo xaaskiisu waladka iyo waalidkii sayidka iyo addoonkiisu mas-uulka madaxweynaha iyo bulshadiisu hadday wax isku qabtaan waxaa bannaan intaa ka badan in lagu gooyo ilaa aad si fiican u kulaanayso hooyadeen zaynab ayaa maalin safar la yahay baa nabigu wuxuu ku yidhi zaynabay awr badan gaadiid badan baad wadataay safiya ritigeedii waa raradii buu riday socodkana wuu xambiili laayahay rirtigaadaan fiicane caddaysay mid iska socda sii ha raatee markaasay tihi ma anigaa yahuudiyadan siinaya artigay wallaahi inaana siinayn nusayr haween maxaa ku taqaanaad way nabigu waa u cadhooday laba bilood iyo bar buu gooyey zaynab bishii dilxija iyo muxaram iyo safar barhkeed buun juuq u dhihi waalidkuna waa sidoo kale wiilkiisiiyo ilmihiisiibaa waalidka xumeeyey wuu waaniyey waxbuu u sheegay wuu kari waayey xadhig buu u goyn karaa ilaa uu ilmuhu ilmo la dhalay ka noqonay edab yeelanayo imaamka muslimiinta madaxweynuhu raciyadda qayb ka mid ah khalad diinad gashay waa la waaniyey waa la kari waayey ilaa uu toobad keeno mushaarkana waa laga goyn juuna loo dhih ilaa uu hagaago hawlahan waxay khuseeyaan saddexda beri ka badan lama ogol waxay khuseeyaan bulshada guud ee muslimiinta dhaqankeeda waalid iyo ilmihii shuqulkuma lahaa nin iyo xaaskii waa ka baxsan yaha hawsha maxaa soo hadhay xaakimkii muslimiinta xukumayey iyo iyo iyo bulshadiisu waa ka duwan tahay taasi waa hawlihii kale wey waxaa kaloo laga soo reebayaa bilijmaac hadii ruuxa aad u goynayso hawl diineed dhaqan diineed dhaqan diineed xumaan diineed buu ku dhacay waa laga waaniyey konton beri laba bilood sanad intii le aad goyn kartaa xadiidka kacab waad soo marteen dagaalka tabog markuu ka hadhay maxaa laga hijrooday konton beri laba bilood oo wax yar dhiman cabdullaahi bni cumar iyo saxaabiga kale wiilashoodii baa faniin baa laga kari waayey iyo xuma joojiyaa laydhi maya ninna wuxuu yidhi haweenka haweenka salaadda ayaan loo diidan ceshaha iyo maqhribka soo tukada wuxuu hi anugu haweenkaygu ma yeelahayo meelaha inay ku leexdaan bay rabaan islaan anugu aan qabo mas-uulka ahay masaajid aadi mayso uxadiuka can rasuul watuxadiuna can ra'yika laa ukalimuka abadan famaa kalama xataa maat waa inaga soo mar wiilkiisa wuxuu idhi ma sunnaan kuu sheegayaa markaas hadle anugu yeeli maayo ballamka ilaahay baanan kula hadlayni ilaa aan ka dhinto juqo muusa ruuxa haddii xumaan diineed lagu qoonsado ilaa uu ka toobad keeno in la gooyaa bannaan sanadii ha gaadho waxaa laga hadlaayo waa isku dhaca adduunya innagana khuseeya isku dhaca adduunyana khuseeya ayaa laga soo reebay dadka ayna ka soo reebee waalidkii iyo ilmihiisa iyo xaakimkii iyo raciyadiisa qaybo ka mida iyo sayidkii iyo addoommadiisa ninka iyo xaaskiisa ama hawl diineed eh, iyadu way ka duwan tahay saa darteed yaa ahlulbidaca looga hijroodaa wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul s l slam qaala subn wuxu uhi tuftax waxaa la furaa abwaabu la fura yowma aliniini wa yowma alkhamiis maalinka khamiista iyo maalinka isniinta ah fayukfaru waxaa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kasta loo dhaafaa laa yushriku billaahi shayan oo rabbi u shariig yeelin ayaa dembigiisa la dhaafaa ilaa rajula nin mooyeen kaanat baynahu wa bayna akhiihi nin asagii waalkii ay u dhaxaysay shaxnaaw ay cadaawatun nin isagii waalkii cadaawad u dhaxaysay cadaawad adduun baa loo jeeda ninkaa asagu loo dhaafima maxaa lagu samay labadaas fa yuqaalu waxaa malaa'igta lagu odhanaya dembiga tirtiraysa andiruu korta oo suga haadayn labadan cadaawad isu qaba xataa yastalixa ilay heshiiyaan oo iscafiyaan anduruu haadayni labadan dib u dhiga faylkooda xataa yastalix rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim uu ley waxaa ku timid tucradu lacmaalu acmaashaa la bandhigaa acmaasha khayrka iyo kuwa kalebaa la bandhigaa fii kulli yowmi khamiisin wa itniin alla loo bandhigaa markaasaa wixii wanaagana halkiisa lagu sugaa xumaantana ummadda loo dhaafaa waxaan ka ahayn laba cadaawad isku qabta shardi kalena dawaidiin jiro fa yukfar likulli cabdin laa yushriku biاllahi شhayئan ila limushrikin aw mushaxir riwaayo kale xadiid kale ku yimid wey mushriga iyo labada cadaawadood isu qabta dembigooda lama dhaafayo mushriguna shardi baa la waayey kanna cafi laga rabay haddii la yeeli maayo maxaa laga wadaa albaabada jannada waxaa la furaya albaabada jannada yacni maalinkaas waxaa badan weeye dembidhaafkaa badan xafiska fara badan in laisdallacsiiyaa fara badan albaabada waxaa loo furayaa waa cibaaro iyo kinaayo laga wado albaabkaa jannada maalinka waxaa ka geli waaya nin ayaan daran ama mushrig ah ama urug iyo urkutaallo walaalkii u qaba oon diin ku salaysnayn hadday diin ku salaysan tahay ajir baa laga helaya maxaa yee shaxnaan lama yidhaahdo cadaawad diine shaxnaan lama yidhaahdo ashaxnaa waxaa weeye waa hawlaha adduunya annaga inoo dhexeeya qabiilahaan baad u necab tahay shaqo yar baad isku qabateen xoogo maalin buu hadal aad isku muranteen dood yar soomaaliya waa taqaanaa murankeeda ma dhammaade baabu taxriimi اlxasadi wuxuu baab yahay xasadka xaaraamnimadkiisa in la isxasdo xasadna waa inagu soo maray waa tamanii zawali nicma sheekhaaba fasiri doona xasadku waa dhaqan munaafiqiin waa dembigii ibliis ilaahay uu ku caasiyey ee keenay inuu kibro ara'ayta hada اladii karamta alaya karamta calaya muxuu dareemayaa in laga saramariyey aadam asaga lain akhartani laxtani kana duriyatahu ilaa qaylan buu taagan yahay xaasidnima alka kibir ana khayru minhu khalaqtani xasad waa dembigii u ilahay lagu caasiyo ibliis baa alla ku caasiy qaabiil baa walaalkii haabiil ku dilay xasad baa sabab u say ku dhacaysaa inaad gabadha heblaa guursato anaa war maya shareecadaha ku tuman maya xasad waa dilay walaalkiibu dilay wixii ka raacay qaabiil waa ogtihiin waa diin yahuudeed dhaqan yahuudeed wey wada kaiiru min ahli kitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayan lahum اlxaq waa dhaqan ibliis waa dhaqan yahuudeed waa dembiga u horreeyey ilaahay lagu caasiye haabiil iyo qaabiil dhex mara dhaqan wanaagsan xasadku ma ah iska ilaaliya saa darteed wuxuu odhan jiray fudayl bnu ciyaad abu cali azaahid almuminu yaqbitu walaa yaxsud ruuxa muminka waxbuu kantaa wuu jantaa ee wax ma xaasido almuminu yaqbitu walaa yaxsud alkhibطaة min aliimaani wاlxasadu min الnifaaq buu odhan jiray shayga inaad kamato oo hebel falkiis fiicana wuxuu sameeyey ilahu asagoo kale iga dhig aad tidhaahdo waa iimaan buuri laakiin ilaahu hebel wixiisa ka baabi'i oo caruurta ka laa oo fahmada ka qaad oo caqliga ku yaree oo balaayo allahu ku sii daa waxaa weeye waa dhaqan munaafiqiin alxasadu alkhibطaة min aliimaani wاlxasadu min الnifaaq almuminu yaqbitu walaa yaxsud sidaasuu odhan jiray wahwa xasadku waxaa weeye nabigu wuxuu odhan jiray daba ilaykum daau اlumami qablakum albaqdaءu wاlxasad xasadku waa aafo waxa idinku kindiray ee idin baabi'iyey ee balaayada ah waa asagaa u daran saa dartee culmada qaarku waxay yidhaahdaan usuusha dunuubta iyo macaasidu waa saddex alxasadu wاlxirsu wاlkibru arkaan iimaan soo li maydan dhihi jirin arkaanta tirarka ay macaasida iyo dunuubta ku taagan yihiin waa saddexdaa alxirsu adduunyada lagu dadaalo lexjeclo badan oo addunyada aad u qabto wax walba adugu aad qaadatid hebeli waxba unha adugu aad heshid halkaan meeshii dukaanka adugu furo xaalaha adugu keen waxaan adugu samee wax walba aniga iga tiro igu tir in badan baa idinka sheekeeyey alxirs mamanaan hanqal taagid xaddhaaf ah muxuu keenayaa waxaa ku xiga alxasad ka saddexaad alkibr alkibru wاlxasad wاlxirsu waa maxay waa arkaan اlmacaasi wاlkhطaaya saddexda dhardhaar ee macaasidu ku taagan tahay weeye iska ilaaliya hawsha ayadaa wa huwa xasadkii tamanii zawaal الnicma tamanii zawaal الnicma adoo tamaniyo oo doono wey jeclaysa nicmadu inay ka uushay ka tagto can saaxibiha ama tamaniyu zawaal nicm zawaanicma in lahoos dhigaaba ii fiicnaan lahayd lasu idaafay dhib ma lah sawaaun kaana nicmadaa noqon tahay nicmata diinin ninbaa cibaado badan qur-aan akhris badan sadaqo badan qaraabo xidhiis badan ummadda khayrka fara wanaagga ugu yeedha xumaha ka reeba diin wanaagsan leh ninkan maaba ilaahay ka sii qaado cilmigan iyo cibaadada ilaahu shayaan ku sallad sida anugu sexda alla u sexdaad la soo kacday ow dunya ama hawl addunyaan ha noqoto nicmo addunya mid aakharo kaydoono ha noqotee waa adoo jeclaysta oo qalbiga ka tamaniyo ka doono ruuxa nicmada inuu alla dhaafiyo qaal allahu tabaaraka wa tacaala am yaxsuduuna annaas yuhuuddu am yaxsuduun faacilka yaxsuduun ee wowga waa yuhuud baa laga wadaa baa la sheegaa dadkao dhan baana soo gelaya annaasana carab baa laga wadaa am yaxsuduun yuhuuddum waxay xasdahayaan annaasa carab calaa maa aataahum allahu min fadli oo nubwada ah nasaare iyo yuhuud iyo binu israa'iil oo dhanba maysan rabin nubuwadu inay ka biyo shubato carab oo nebiyulaahi ismaaciil faraciisii muxamed laga soo saaro dadkoo dhan bay u taallaa am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih muxuu ilaahay dadka siiye deeqda ilaahay ah miyaad ku qoonsanaysaa saa darteed ninka xaasidka ah waa nin aad u liito wey ilaahay buu la dagaalamayaa muxuu leeyahay ilaahayow waad khaldantayhe hebel nicmadan aasisa ma mudnayn anaa kaa og buu leehay xasadku wax sahlan ma ah ilaahay baa nicmadan ruuxa siiye soo maha asagaa abuuray adigana wuu ku abuuray wuxuu rabbi siiyey markaad doonayso ruuxan in laga qaado macnida waa maxay walidaalika xadiidka soo socda tilmaamayaa ninka xaasidka inuu gaal yahay uusan muslim ahayn xadiidka soo socda tilmaamaya gaalnimada ka imanaysaa ninka halkaa taagan see islaam ku noqonaya ninka ilaahay isku dheeririyey ee taagan nicmadaani halkan ma laha xaggay leedahay aniga aniga anaa mudan ninkan ma mudno haddaan isiinayni waa in la waayo horta ka qaad xaasid reeranaareed weeye xaasid waa reeranaareed riximgoys waa reernaad maqli jirteen xaasid baa ka daran iska ilaaliy wa fiihi xadiiu anas asaabiq fi lbaabi qabla waxaa ku jira baabkan xadiidka anas ee ku soo hormaray baabkin ka horreeyey waad arkayseeno waa kee laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu xadiidkaabu ujeedaa xadiidka hadda inoogu dambey kii ka horreeye w can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nebi sal ly slam qaal iyaakum walxasad muslimiinay xasad iska jira war xasad iska ilaaliya xaasidnimo faina alxasada saa darteed bacd sl waxay odhan jireen bani aadamka adduunka ku nool ninka ugu nool xun ee eh, had iyo goor cadaaban ee nasanaynin waa xaasidka hurdo fiican ma helo maanto dhan waa cadaaban yahay uurkaasuu iska cunahaya isagaa ismiranaya ma nasanayo sidii ninka laga sheegay laba goor baan yaan ugu naxdin badnahay baa laga sheegay mid soomaalida imtixaana markaan allaas maqlo hee oon la yidhaa allaaskaasi hebel baa gabadh keenay ama allaasaan maqlo hebel baa u dhashay labada habeen ma seexduu halkaasay baashu la gaadhay ma nasan hayaan aafa haysata iyaakum alxasad faina alxasada xaasidnimadu yaakulu اlxasanaat xasanaadkii alla timid buu cunahaya xaasidnimada cunaysa kamaa taakulu naaru siday naartu u cunto alxaطaba xaabada iyo qoryaha aw qaal ama nabigu wuxuu yidhi alcushba cawska iyo dareemada rawaahu abu daawuud nabigu wuxu uhi alayh isalaat wasalaam xasadka iska ilaa waa cudur xune maxaa yeelay xasanaadkiinni buu baabi'inayaa sida dabku iyo naartu iyo oolku xaabada ama cawska uu u baaba'sho xadiidkan abu daawuud wuxuu u tarjumaystay baab buu guntay baabun fi اlxasadi intuu yidhi yuu xadiidkan ku bilaabay xadiidkan uu ku bilaabay min ariiqi ibraahim bn abi usayd bn abi asiid can jaddihi can abi hurayra radi allahu tacala canh markaasuu shaahid buu u sheegay labaadoo min xadiidka anas oo bisanadin xasan ah sidaasuu abu daawud kaga tegey wadaadka muxaqi hoosta waa xadiis daciif uu leeyahay oo ruwaadda sanadka ku jira mid ka mida ah majhuul ah wuxuuna u jeedaa ibraahim ibn abi asiid albaraad awowgii oo taabici ah ayaa majhuul oon la aqoonin idan marka laakiin abu daawud muxuu asagu u xadiidka ogana aamusay wuxuu oga aamusay kow ninkaani waa taabici caali abaqa oo waa alraawi abi hurayra hurayra ninka ka waranhaya weye labo aalu beydkiisi baa xadiidka ka qaadanaya wiilu asagoo u yahay ibraahimn abi asiid albaraad layidhaha xadiidka ka qaadanaya riwaayat alibni can aabaa'ihina waxay aana u tahay inuu xifdiyo uu qabto dabtiyo wiilkuna waa saduuq xasan alxadiid ah odaygun baa majhuul waa taabici xadiidkuu la yimidna shawaahid fara badan buu leeyahay minha xadiiu anas baa ka mida xadiiu anas baa ka mid a saade cabdilxaq alishbiili fi lwusta buu xadidka ku keenay wuxuuna arkaa inuu sugan yahay sheekh albaan isagoo kutubtisa ku daciifiyaa wadaadkana intaasu isaguna kuu sheegay wadaadkii la odhan jiray sheekh cabdullah bn maxamed aduweysh kitaabkiisa tambiihu alqaari calaa taqwiyati ma dacafahu alalbaani raqamka konton-iyo koobaad xadiidku inuu shawaahid fada badan leeyahay oo xasan yahay buu rajaxay albaanina uu ku khaldamay tadciifkiisa ra'yiga ayagoo ay sheegeen baa ila quman warka uu kasoo guuriyey wadaadkan ka soo guuriyey bukhaari fii taariikhihi wadaaddo badanna ay sheegeen markaan taarikhulkabiir u laabtay waxay ka fahmeen anuu kama fahmin bukhaari wuxuu u tarjumaystay wiilka ibraahim ibn abi asiid albaraad buu u tarjumaystay wuxuu sheegay ragga wax ka wariya iyo raggu asagoo wax ka wariyey xadiidkana wuu keenay kadibba wuxuu yidhi magiciisii buu ka hadlay khilaafka ku jira ma ibraahim ibna abi asiid baa mise waa ibraahim ibna abi usayd hamsada ma la godayaa mise waa la kordhabayaabuu bukhaari ka hadlay wuxuu hormariyey in la kordhabayo markaasuu wuxuu i markuu u dambaysay wuxuu uhi wayuqaalu wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ibna abi usaydin walaa yasixu wayuqaalu ibnu abi usaydin walaa yasixu walaa yasixu wuxuu rabaa inuu muxaqiqu u celiyo xadiidka anugu waxaan u in loo celiyo magaca dabtinta weeye lanna wuxuu soo yidhi ibraahim ibn abi asiid buu maray wa yuqaalu ibnu abi usaydin walaa yasixu xarakadaa laysku hayaa hamsada ma la godayaa mise waa la kordhabayaa bukhaari wuxuu rajaxay kordhowga wuxuuna in la godana ma ansaxayso macnahaasaa muuqda xadiidka in lala fuulo waxaan u arkaa inay tahay ijtihaad oo le bukhaari xadiidku daciifiye xaal ijtihaadka e, ninka la yidhaahdo abu daud inaguna ku raacay ayaa ila quman xasadku waa dhib badan yahay ummad badan buu baabi'iyey xasanaadka muxuu cunaya waa aniga xadiidka soo tusahayaa e, xaasidku inuusan muslimba ahaynba xasanaadka maxaa hoobiyo daadiya diintiina waxaad ogtihiin xasanaadka muslimiinta waxa hoobiye daadsha waa hal dembi keliya waa dembigee waa kufr iyo gaalnimo wman yakfur biاliimaani faqad xabita camalu walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun meeshan maxaa la sheegay xasidku inuu xasanaadko dhan baabeenayo wadaaddaa ka fahmay xaasiska dhabta ah ee macnihii aan soo sheegnay foosha xumaa aaminsan inuusan muslim ahayn wadaaddaa tilmaamay xaasidku waa muslim faasiqoo saaxiibu kabiiree eh, laakiin xasanaadkiisi baan la aqbalaynin bay ku fasireen wadaadana macnahaas waa fiican yahy xaasid camal lagama aqbalo iska ilaaliya dhibaato badan buu keenaya dad badan buu indhaha tiray xasadku wadaad qaadi oo la odhan jiray cali ibnu musir alqurashi oo reer kuufa ahaa oo nin ciqiimo badan ahaa caalimna ayaa qaadi loo diray meel ermenia loodhan jiray meesha hadda isku haysteen adarbijan iyo isku haysteen ii sheegee dowladdan kristanka armiyaanka dhulkaasuu qaaday ila ka talin jirre haddon baadna aragta inaan meelahan rafanayne almuhim qaadi baa waa la qaadi horaa ermeniya ka talinhayo qaadi ka ahaa qaadiga baa xasid baa galay wuxuu dhi adoo meesha qaadi ka ah maxaa adigu nin dambe lagaga daba keenay magaaladan waanaad keliga ka taliso wadaadkii buu xastay ilaahay amarkii qaadigii qurashiga ah cali bn musirabaa in laga qabtay nin dhakhtaruu u tegey dhakhtarkii baa daaweynaya ku laabtay wadaadkii qaadiga aha ee dambe lasoo magacaabay kii kale ee qaadiga sii ahaa yaa dhakhtarki u tegey wuxuu intaasu lacagaan ku siin hayaaye wadaadkan markuu kuu yimaado isha waxaad kaga shubtaa sun disha indhihiisa ardadii sheekh waxay yidhaahdeen sheekh wuxuu naga tega asagoo indhaqaba wuxuu noo soo noqday asagoo indhala'aanoo hamagsanaya bacda caamayn kuufu ku soo laabtay dam qaadigu horaad dilay muxuu ku sameeyey wuxuu la heshiiyey dhakhtarkii xoogoo shilimuu siiyey wuxuu ninkan indhaha ka hagaaji hee indhaha tir daawa wadaadka indhaha lagaga shuba waa lagu kala tegay xasad baa keenay meeshan adun baa ka noqon sheekh cid kale sheekh kama noqon karto waa aafo meesha adaa ganacsi ka noqone cid kale lama ogolo meesha adaa siyaasi ka noqon aafada ummadda baabisa sumco iyo magac ummadda eber buu ka dhiga xasad baana asal u ah iska ilaaliya ibnu wuxuu ka sheekeeyey ninkii imaamka iyo caalimkaa ah ee ardaygii wax ka warin jiray ahaa cabdullaahi mubaarak cali bnu xusein ibnu shaqiiq almarwasi khuraasaan dhulkaasuu ka yimid baqhdaad buu yimid markuu baqhdaad soo aadahay iyo qolyihii reer khurasan kitaab bayba qoreenba ay leeyihiin ninkaas ibnu shaqiiq ah waa murjia iska ilaaliya waa murji ma arday cabdullah bar wax oo khaasadiisii baa murji noqonay nin cilmi badan oo aqoon badan oo bar ka xigsaday buu ahaa wadaaddaa xastay waraaq ku soo joogjoogsadeen axmed bin xambal iyo yaxn maciin iyo culimmadii baqhdaad fadhiye aad looga dambeeyey xadiidka yay u soo direen waraaqay wadaadku wax kaga sheegahayaanol waa murji mubtadica o jaadahayaan ibnu cimb wuxuu maalinka damban xalqa fadhi u qabannay waxaan idhi ibnu shaqiiqow waxaa la sheegay inaad murji tahay yaa sheegay waraaq baan kitaab dhan baan hayna waa kanaad wuxuu hi idinku maxaad aaminsantihiin waaday taqaanaan maxaad idinku qabtaan waxay yidhahdee warkaasaa naloo soo qorae maxaan samaynaa way imtixaaneen masaailka murjada oo dhan uu khilaafay sida ahlu sunnu ku jawaabay markay ogaadeen nin caqiida fiican inuu yahay yay dhaheen nacafi nacafi bay dhaheen waan khaldannay wadaadii baa dheh weligii nacafin ma ilaa qiyaam saaca annaga nacafin mahaya buuri nimanka xusaadda ah warkood wadaad ii ood imtixaan iila istaagteen iyo qadaadur iyo warsanka gelin annaga nacafiin mahayo muddaan daba taagna masuu noo cafiyo war sheekhu nacafi wax badan buu sameeyaa reero dhan buu dumiyaa ummaduu dumiyaa iska ilaaliya waxa allaa qaybiya wuxuu alla ku siiyey ku qanac haddii xooguwaad adkaysan weydana ilaahu hebel waxaad saisii iyo wax ka fiicanba alla gacan weyn baad hoos joogtaaye intaad wadaadkan ku wareegaysanayso ilaahay bari ma alla lagaa xigaa ibliis baaba intuu barya laga aqbalay baabunahyi can tajasus hainoo joog wallahu wa tacala aclam